ka bilaabi doonaa baabu mowdici alibhaameyni cinda arafci baabu mowdic alibhaamayni labada suul booskooda cinda arafci marka takbiirta ixraamaha ha noqoto ama takbiiraha kale oon soo marna ha noqotee marka korloo markii kor loo qaadi gacmahaas labada xusul labada muxuu ahaa suul xaggay tegi doonaan ama xaggay tegayaan asal ahaan inay sidaa noqoto waa tii aan soo marnay oo faraha inay eh, dhagaha gaaraan ama ay ku dhowaadaan la sinmaan garbahana ay la sinmaan waa tii aan soo marnay oo ariiqadaas iyo habkaas aan usoo sharaxnay marka in labada suul ay dhagahasaa u gaaraan xukunkooda muxuu yahay weyaan xadiid ayaa noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacaala xadiidkana waa xadiid daciifa in ay labada halkan gaaraan oy labada suul iyo dhagaha qeybta u hooseysa oo shaxmat aludunayn qaybtan oo hoose hilibka ah amaba diinta loo yaqaano in halkan ay soo gaaraan labada suul xadiidkan ka hadlaa insha allah noo imaan doono waa xadiis daciif ah xadiidka marba hadduu daciif yahayna laa taqumu cala alxaja xujo ku qomays lama arka lidaalika haddii aad aragtaan dad saas laho suulka saaran dhagaha qeybtooda hoose saara haddii aad aragtaan dadka ayaga xadiidkan daciifkaod soo socda ay deliishanayaan sidaas loola socdo waa yahay xadiidka sideed boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiid daciif ah qaala alimaamu النasا caleyh raxmat اllah akhbarana moxamed ibn raafic alqushayri annaysaburi wa iqaة caabid alimaam muslim ibn xajaaj ibn muslim aqushayri annaysaburi ay isku baab yihiin weyaan qala xadana moxamed ibn bshir waa iqat caabid qala xadana moxamed bshir alfarafisa ayaa la yihahda waa iqat caabid qala xadaana fir ibnu khaliifa alqurashi waa saduuq rumiya bitashayuc shiicanimo ayaa lagu yara eh, tuuray ama lagu tilmaamay can cabdiljabaar ibni waa'il cabdiljabaar ibni waa'il ibni xujri weeyaan waa iqatun yursilu can abiih aabihiis ayuu xadiidka eh, u kor yeelaa ou ka waryaa aabbihiina eh, sida sugan inuusan wax ka warin karin amaba isagoo caloosha ku jira hadhinta aabihii amaba isaga oo ehel aan u ahayn oon tamyiiz aanan gaarin waxaa weeyaan aabbihii ha dhinto amaba si kaleba ha noqotay aabbihiis inuusan waxba ka warin toos ayaa laisku waafaqsan weyaan laisku waafaqsan yahay can abihi aabihii wail ibn xujr saxaabiga jaliilka ah radia allahu taala arda anahu wail ibn xujr ra'a nabiya nabigana york sal slm ida اftataxa aلصalaa salaada hadduu nabiga furfurtay sala اllah alay slam rafaca wuxuu kor kor qaadi jiray yadayhi labadiisa calacalood iyo gacmood xataa takaada ilaa ay ka sigto ibhaamaahu labadiisa suul tuxaadii mid la simantay inay noqoto shaxmata udunayhi labadiisa dhagood baruurtooda amaba cadiinta qeybta hoose ilaa ay muxuu ahay la sinaato ayuu nabigeena kor u qaadi jiray ayuu leeyahay radia allahu taala arda xadiidka marka sanad ahaan waa xadis daciifa baabu rafci amaba rafcu lyadayni labada calacalood i gacmood in kor loo qaada maddan qaaditaan dheer oo muxuu ahaa aanaan yareen ayuu baabkan u baabiyay xadiidka sideed boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam النasai alيh raxmat ullah akhbarna cmr bn cali alfalaas wa iqaة xaafid qala xadaثna yaxya bn saciid اlqaطaan wa iqaة tabt xuja qala xadaثna ibn abi dib mxamed bn cabdiرaحman ibn abi dib wa iqaة faqih faadil qala xadaثna sacd ibnu samcaan alanصari الzurqi wa iqa qala wuxu xadaثna abu hurayrata radi اlahu ta arda amaba jaءna waxaa noo yimid abu hurayrata abu hurayra radia اlahu ta arda ilىa masjidi bani zureyq masjidka reer bani zureyq ayuu nooga yimid masjid bani zuraaq wuxuu ku yaallaa magaalada madiina ku oli jiray nimanka la yidhaahdo bani zuraaq oo reer khasraj ah oo reer ansaareed ah ayaa degnaan jiray masjid nabowi calayhi salaatu wasalaam qibladiisa ma xigo laakiin wuxuu xigaa dhanka qiblada iyo udhexaysa waqooyiga ayuu xigaa oo waqooyi galbeed taqriiban ayuu ka iga ka xigi jiray xiliyadii hore oo taqriiban labada kun iyo labadii saddexdii meelaha ilaa laba kun iyo shantii uu ku yeelay masjidkaas masjid bani zureyq meeshuu ku yeelay marka naql jamaaci ama basaskan caamka ah oo gobollada aado xara ay ku leeyihiin meesha ayadoo masjid nabowi aan ka fogeyn ayuu ku yeelay marka nin baa wuxuu qaatay marka xaradii oo dhan dhulkii asaga ahaa marka wuxuu yidhi waxaan ka dhisayaa masjid aad u qiimo badan oo qurux badan iyo meel ganacsiyo weyn nin baa la sii ilaahay qadarkii marka masjidka lagu dumay oo xilligaas annagoo meesha joogna ayaa la dumiyey ilaa hadeertaana in la dhisay ma filaayo oo dhismihii ayaanba ninka u hirgelin nin dhaqaalo badan biyo badana meesha galeen marka suurageli weyde meeshii waxay ugu dambeysay marka masjidkii o dhisnayn iyo maniqadii oo wada dunsan naql jamaacigii meeshii baska laga raacjima laga rarayo waxa loo raray shaaric abider dhankaasaa loo raray marka magaalada madin dadka yaqaanaa yaqaano ama qofka tagi doono ama qofka hore u tagay marka meesha marka masjid bani zuraq uu ku yaalla masjid nabi waxba uma jira masjid nabowi qiblada markii ay tahay sidaas oo kale oo dhankaas eh, taqriiban koonfur ay tahay masjidka wuxuu ku beegan yahay eh, dhankan waqooyi galbeed miyaann miyaann waqooyi galbeed ma aha taqriiban dhankaas ayuu yar xigaa midigta ah ayuu xigaa dhanka meesha zanzonka laga dhaansado ayuu xigaa laakiin waa meel faaruq ah oo hadda waba kama dhisno sidaa weyaan waayahay jaana waxaa noo yimid abu hurayrata radi alahu tan arda ilaa masjid bani zureyq ayuu nooga yimid faqala wuxuu yihi alaaثun saddex kaana wuxuu aada rasul rasulka sal slm yacmalu bihina mid iyaga ku camalfal ayuu ahaa nabigana sal slm qabto tarakahuna اnaas dadka ba isaga tageen kaana wuxuu ahay nabigana sal slm yarfacu mid kor u qaada yadayh labadiisa gacmood fi salaati salaada markuu xirana ama markuu allah akbarta la imaani madan taagitaan ayuu taagi jiray qofka marka wuxuu ka fahmayaa hadda markii madantaan la yihahdo in saas gacmaha loo qaada oo kale ayaad ka fahmi laakiin waxaa fasiri labaad xadiid soo aan soo marnay oo riwaayaadka kala duwana ku kala imaaday cabdullahi bin cumar ibn khadaab radi allahu taala ardah iyo malik ibn xuwayrid saxaabiga jahiilka aha labadoodii muxuu radi allahu taala radia allahu taala canhum axaadiistii ay noo sheegeen oo ahaa oy nabigana ka wariyeen sal slam in garbaha iyo dhagaha taqriiban ayaa madiga marka taagitaanka isaga kaasun baa lagu fasiraya sida ay culimada muxaqiqiinta leeyihiin raximahum اllahu raxmatan waasica waayahay tan koobaad waxaa weeyaan kaana wuxuu ah nabigeena sal slm yarfacu mid kor u qaadi yaday labadiisa gacmood fi salaat salaada maddan qaaditaan wayaskutu wuxuu aamusi jira nabigeena sal slm hunayhatan in yarna waa aamusi jira allahu akbar markuu yihah intuusan qirada bilaabin in yar buu aamusi jira sal slm wayukabiru allah akbar ayuu nabigan dhihi jiray sal slm idaa sajada markuu sujuudaan allah akbar ayuu dhihi jiray wa rafaca markuu nabigeenna sal slm sujuudda ka soo kacana allah akbar ayuu dhihi jiray weyaan marka saddexda arrimood maxalushaahidka xadiidka waxaa weeyaan kaana yarfacu yadayhi fi salaati madda sidaa weyaan madigana waxaa marka lagu fasiraya labada xadiis oon soo marnay ayaa fasirayaan fardu takbiirati اlula baabu ardu baabu fardi atakbiirati اluulaa takbiirta hore faradnimada ayuu baabkan u baab yahay takbiirta allahu akbarta oo salaada lagu xirin ay farad tahay oo furuudu salaa ay ka mid tahay oo haddii aanan la xiranin oo takbiirtaan lala imaanin salaadda aynan ansaxaynin ayuu baabkan u baab yahay xadiis sideed boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qala اimaam النasي عlيه رaحmat الlah aخbarana mحamed بn mثنى الcanaزي وثiqة habt qala xadaثna yaحya بn سacيid الqطاn ثiqة habt xuja qala xadaثna cabdlahi bn cmr cabdالlahi bn cmr ibn xfs ibn cاaصim ibn cmr ibn khaطاab weyaan iqatun habt qaala xadaanii saciid bn abi caruuba saciid saciid ibnu abi saciid cafwan saciid ibnu abi saciid waa kaysaan maqburi waa iqatun tagayara qabla mowtihi biarbac siniin arbaci siniin afar sano ka hore intuusa dhibanin ayuu isku dardarsamay can abihi abihi wuxuu ka wariyey abihi waa kaysaan almaqburi can abihi wayaane iqatun habt can abi hurayrata radi allahu taala arda ana rasuula اllahi rasuulka ale sal slm dahl wuxuu galay almasjida masjidka ayuu galay fadakala waxaa soo galay rajulu nin ayaa soo galay fasalla wuu tukaday nabigeena calayh sala sl masaajidkiisii ayuu soo galay masjid nabowi nin saxaabada ka mid ayaa soo galay wuu tukaday marka uma kadibna jaa ninkii tukaday u yimid oo fasalama calaa rasuuli illaahi sala allah alay slm rsulka ayuu salaamay asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu wixii la ah faradda calayhi rasul rasulka sal slm wuu jawaabay salaamtii waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw dariiqa nabigeena waa taqaanaan sal allah alay slm wa wuxuu yidhi irjic ninyahu laabo oo fasalli tuka fa inaka adi lam tusalli maadan tukanin ninka soo tukaday oo nabiga salam sal sl waa lii intaad meesha ku laabato soo tuka salaad maadan tukanin o farajaca ninkii u laabtay fasallaa wuu tukaday kamaa sallaa sidii hore u tukaday ayuu marlabaad tukaday uma kadibna jaa wuu yimid ila nebi yimid sal slm fasallam wuu salaamay caleyh nabiga u salam sal slm faqala lahu rasul rasulka wuxuu ku yidhi sal slm wacalayka asalaam habka uu nabigan ugu jawaabay irjic laabo fasalli soo tuka fainaka ad lam tusalli maadan tukanin facala dalika alaaثa maraatin saddex jeer ayuu sidaa ninka sameeyey uu soo tukadaa wuu imaadaa nabiguu salaama nabigu ka radiya alay slat sla salaamti kadib wuxuu yidha noqo oo soo tuka uu soo noqdaa sidii oo kale saddex jeer faqaala rajulu kadibna ninka wuxuu yidhi saddex jeer kadib waladii allihii baan ku dhaartay bacadaka kugu soo saaray bilxaqi xaq nimo kugu soo saaraan ku dhaartay maa uxsinu hayra haada sidaan wax ka duwan iyo wanaajin intaan ka duwan ma aqaano weyaan ma uxsino ma wanaajin karo hayra haada kan waxaan ahayn oo saan saan ahayn ma aqoon ma aqoon uma lihi weyaan eh, facalimna nabi allow ibar facalimnii ibar fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun qaala wuxuu yidhi idaa qumta haddii aad u istaagto ila salaada fakabir allahu akbar laimow waa maxal shaahidka marka salaadii allah akbar laimow kow uma kadibna iqra akri maa tayasara macaka min alqur'an qur-aanka wixii kuu fudaado muxuu ahaa aada xifdisan tahay akri weeyaan faatixat alkitaabna waa laga rabaa طabcan uma kadibna irjic uma kadibna irkac rukuuc xataa taطmaئina ilaa ad kaga xasisho raakican xaala kownika raakican adoo rukuucsan yani ku xasil weeyaan uma kadibna irkac rukuuc xataa taطmaئina ilaa ad kaga xasisho raakican xaal aad tahay mid rukuucsan uma kadibna irfac madaxaada kor u qaad xataa tactadila ilaa aad ka ekaato qaa'iman xaalata mid taagan wa samica allahu liman xamidahu abcan uma kadibna isjuud sujuud xataa taطmaina ilaa aad kaga xasisho saajidan xaal aad tahay mid uma kadibna irfac madax kor u xataa taطmaina ilaa aad ka xasishid jaalisan xaalata mid fadhiyo uma kadibna ifcal yeel daalika arrinkaas hadda aan ku faray oon kuu tilmaamay fii salaatika salaadaada kulliha dhammaanteed sidaa yeel ayuu nebigu yihi sala allahu calayh waali wasalam imaamka cali raxmat ullahi wuxuu usoo qaatay takbiirta insha allah waa noo imaan doontaa idminaanka iyo طumaaniinada iyo booska ay joogto laakiin xadiidka maxalushaahidka usoo qaatay nabigeena wuxuu yihi salى اllahu عalayhi waali wasalam إidaa qumta ilى الصalaati haddii aad salaada u istaagto fakabir allahu akbar la imow imaamkana muxuu yidhi fardu الtakbiirati اlأuulى takbiirta hore inay farad tahay oon sinaba loogu maarmi karin ayuu baabkan u baabaystay maxalushaahidkan halkaas laakiin xadiidka waxyaabaha aad aad ugu hadlay waxaa ka mid ah aلطumaaniina fi الsalaa salaadda in lagu xasilo oo waxaa weeyaan allahu akbar markii aad tidhaahdo iyo taagnida aad u taagan tahay salaaddii iyo rukuucdii markii aad rukuucsan tahay iyo xilligii ictidaalkii samica allahu liman xamida oad la imaanayso iyo xilliga sujuudda iyo labada sujuudood intuu dhexayso ictidaal rukni la yidhaahdo oo weliba dee la socdo salaaddii oo dhan inaan laga maarmaynin qofkaan la imaaninna salaaddiisa waxba ayna ka jirin oo tuma'niinada ay tahay fardi ayaa xadiidkan uu ku cadyahay shaaficiyadan aad bay runtii xoogga u saaraan raximahum اllahu raxmata waasica a allahu akbarta waa laba qeybood mid waa midaan faradka aho hadduu qofka ka taga lagu galay kuwa kuwan kale marka takbiiraadkan kale oo takbiiraat اlintiqaalka ah ayada sidaan oo kale maha umana dhowo salaadna kuma burayso salaadna kuma burayso marka laakiin laakiin ma'muurkii nabigu u faray sal slam ayuu qofka uu isaga tagay laakiin salaada tanay ku buri oo salaadlaanna ay ahaanayso buritaan ma jirto waxaa mogta la galaya bure waa midaan <laughs> muxuu ahaa takbiirat lixraamka mid kuwan kale waa ka fududihiin aad iyo aad alqowl اladii yuftataxu bihi الsalaa baabu lqowli qowl ayuu baabkan u baabiya aladii qowlkaasoo yuftataxu bihi الsalaatu salaada lagu furfurta ya qowlka marka kalaamka ayaa soo geli kelimadii ayaa soo geli iyo muxuu ahaa waa ducadii un ducooyinka salaad lagu furfurta ayuu marka imaamka caleyh raxmat ullah halkan u baabaystay xadiis sideed boqol iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam الnasaي alيh raxmat ullah akhbaranii moxamed ibn wahb alxaraani waa saduuq qaala xadaثana moxamed ibn slm alxaraani waa saduuq waa iqa cafwan can abi cabdiraxiim abi cabdiraxiim waxaa la yihahda khaalid ibn abi yaziid khaalid ibn abi yaziid alxaraani wa iqa qaala xadaثanii zayd wahuwa ibn abi unaysa zayd ibn abi unaysa aljazari waa iqatu lahu afraad waa iqa laakiin axaadii uu la gooni noqday ayuu leeyahay can camr ibni mura almuraadi weyaan iqatu faqiihu caabid can cawn ibn cabdilaahi alhudali cawn ibn cabdilaahi ibn cutbata ibn mascuud alhudali weyaan iqatu caabid faqiih can cabdilahi bni cumar khaaab radia allahu tacala canhuma qal cbdilahi bn cumar qaama rajulin baa istaagay khalfa nabiy laahi nabiga al sl slm gadaashiisu istaagay faqaala kadibna wuxuu yidhi allaahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allaahi bukratan wa asiila allaahu akbar alla ayaa weyn kabiiran weynaan walxamdu mahadna lilaahi u sugnaatay alla weyne kaiiran in badan wasubxaana allah alla weyne ayaa xumaanu dhan ka hufan kana nasahan kana dahiran bukratan aroortii waasiilan galabba saasuu yidhi erayadaas macnaha badan oo ammaanta alla ay ku sugan tahay iyo mahadiisa iyo weynayntiisa ayuu isdaba dhigay fa qaala wuxuu yihi nabiyullahi nabiga al sal slm man saaxibu lkelima kelimadaas yaa u saaxiba ninka ku dhawaaqi ku ahaa fa qaala rajul nin ba wuxuu yidhi ana aniga yaa nabiy llahi nabi allow aniga ayaa ku dhawaaqi fa qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam laqad ibtadarahaa inaa caشhara malakan laqad ibtadarahaa waxaa u baratamay oo nin walba inuu muxuu ahaa qaado ood ilaahay subxana wa tacaala xaggiisa aadiyo ood qoro u kala baratamay toban iyo laba malag oo malaa'igta ilahay ka mid subxaana wa tacaala wax sahlan ma ahan ninka marka waxaa weeyaan nabigeena sal slam ayuu ku ka dhigtay hadalkaas qiimaha badan ood maqlaysaan allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wsubxaana allahi bukrata waasiila xadiis sideed boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu الnasaي aleyh raxmat ullah akhbarana moxamed ibnu shujaac ahy almaruudi waa iqa qaala xadaثna ismaaciil bn culaya waa iqaة xaafid can xajaaj ibn abi cuثmaan aلصawaaf bisaad weeyaan iqaة xaafid can abi zubayr maxamed ibn muslim tadrus waa saduuqun maa raacsan saduuq maxaa u raacsan muxamed ibnu muslim ibnu tadrus maxaa u raacsan saduuqnimo nacam mudlis nacam can cawn ibni cabdillaahi haddaan soo marnay ibn cutba ibn mascuud alhudali wa iqatun faqiihun caabid can cumar cabdillahi bn cumar radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu yihi baynamaa waqti naxnu annaga nusali aan tukanayna maca rasul rasulka alla tukanay sal slam faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi oo min qowmi qowmka ka mid ah الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول ورسولك وحيد صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا كلمة هبلايا يا سلام أي كلمة هبل أما كلمة نوعها يا كل واقع كلمة حتى صمرني فقال رجل بوحيد من القوم كمدا أنا أنيق يا رسول رسولك الله إريه qaal wuxuu yidhi cajibtu laha aad baan ula yaabay wadakara wuxuu sheegay kelimatan kelime macnaaha macnaheed u yahay futixat laha waxaa loo furay abwaabu الsamaa samada albaabaheeda loo furay saasuu nabig sal sl ko laba iyo tobanka malag nin walba inuu la cararo ood muxuu ah kelimadii samaawaadkiina waa loo furay qaala ibnu cumar wuxuu yidhi maa taraktu kama anan tegin mund samictu dalika samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waali wasalam yaquuluhu mud wakti samictu aan ka maqlay rasul rasulka sal slm yaquuluhu kelimadaas isagoo iyo hadalka lah markii aad maq laga soo bilaabo weligay kama aanan tegin marka markii aad salaada allahu akbar tidhaahdo allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiilan daa'im laba iyo toban malag ayaa muxuu aha mid walba wuxuu rabaa inuu qaado qalbigana xaadir ha noqdo moogta camalka allalaabkiisa iyo camalka inuu weynaaday iyo camalka inuu alla agtii raalli lagaga noqdo iyo camalka in la aqbalo iyo dhammaan inaad samayso bes maaha niyadii iyo qalbigii iyo ikhlaaskii iyo itqaankii oo sidii ay ahayd loo fuliy waxyaaba badan ayaa muxuu aha meeshii a ku wada xiriiro marka qofku inuu ka warhayo waa muhiim wadcu اlyamiini cala الshimaali fi الصalaa baabu wadcu اlyamiin baabu wadci اlyamiini midigta in la saaro cala الshimaali bidxda la saaro fi salaat salaada sida hadda caadigoon samayno in saa lisu saaro ayuu baabkan u baabya weyaan saas weyaan xadiid sideed boqol iyo todoba iyo sideetanaad xadيث صحيح الإسناad qال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا سويد بن نصر المروزي waa taqaanaan أنبأنا عبدالله waa بن عبداللahi بن mن مبارك عن موسى بن عمير العنبري waa ثقة وqays بن سليم العنبري sidoo kale waa ثقة qال waxay xdثنا علقم بن وائل وصدوق عن أبيه أبيه وائل بن حجر waa صxaabiga jليilka qal وu hi صxaabigaas ra'aytu waxaan arka rasul lah bark sal slm idaa goorti kaana u ahaada qaa'iman mid taagan fi salaad salaada uu taagan yahay qabada wuxuu qaban jiray biyamiini midigtiisa calaa shimaali ku qaban jiray waa sidaas sidaa weyaan sida caadigo aan samayno waa si kaleba ma ahaba waa yahay fi limaami idaa ra'a arajula qad wadaca shimaalahu calaa yamiinihi baabun fi limaami imaamka ayuu baabkan u baab yahay idaa goorti ra'a uu arka arajula qof ama nin qad wadaca saaray shimaalahu badaxdiisa calaa yamiinihi saasuma arki saasuu dhahay imaamna waa tahay nin waxaad ar salaadii saas u saartay oo bidaxda kormariyey maxaad samaynaysaa nabigeena siduu mxuu samayn jir baa la samayn sal lla slm xadii sideed boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadiis xasana qaala aimaam anasai aleyh ramat ullah akhbarna camr bn cali fallaas waa iqa qaala xadaana cabdiraxmaan mahdi waa imaamkii qaala xadaana hushaym bn bashiir alwasiti waa iqatun tabtun kaiiru tadliisi walirsaal hafiy can xajaaj ibn abi zaynab xajaaj ibn abi zaynab asulami waa saduuq yukhti qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay aba cumaan nahdi aba cumaan nahdi waa iqatun caabidun habtun mukhadram islaamnimadana wuu soo gaaray shirki muxuu ahay mushriknimadii iyo xilligii jaahiligan wuu soo gaaray raximah اllah laakiin nabiga lama kulmin sal slm can ibni mascuudin cabdullahi bn mascuud wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu qala wuxu abdullahi bn mascuud ra'aani الnabiyu nabigeena ayaa arkay sal slm waqad wadactu alxaal qad wadactu ansaari shimaali badaxdayda calaa yamiini midigtayda aan dul saaray fi salaati salaadan aan ku jiro fa akhada biyamiini nabiga calayhi sala sl midigtayda ayuu qabtay fa wadacahaa cala shimaal bidaxda ayuu saaray fag intuu ka soo saaray hoos ayuu kormariyey nabigeena sal alla slam marka saas ayaa la yeeli haddii marka muxuu ahaa nin hadduu yahay weyaan laakiin dumar ajnabi ah looma dhowaanayo laakiin adiga xaaskaaga iyo gabdhahaaga iyo hooyadaa iyo dadkii ajaanibta aan ka ahayn oo maxaarimtaada ah iyaga waa la yeeli karaa dhib ma lahan sidaa weyaan waay adi baabu baabu mawdic اlyamiini min الshimaali fi الصalaa baabu mawdic اlyamiini midigta booska ay saarnaanayso min ashimaali bidaxda fi salaati salaada waa sida cadigayd axaadiista marka abwaabtan buu imaam kala duwa laakiin oo fiqi ayuu rabaa inuu ka soo saaro lakin waa isleeyihin axaadiista weyan xadis sideed boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam النasai aleyh raxmat ullah akhbarana suwayd bn nasr almarwasi wa iqatu tabt qaala anba'ana cabdullahi bn mubaarak waa imaamkii can zaa'ida bni qudaama aلثaqفi wa iqatu tabtun saaxib الsuna qaala xadaثana caasim ibnu kulayb caasim ibnu kulayb waa saduuq waa saduuq laakinahu rumiya bilirja murji'nimo ayaa lagu murji'ada niminka la yihahdo iyo khawaarijta waa laba daraf khawaarijta waxaa weeyaan qofka hadduu kabiire iyo waxweyn ku dhaca ay ku gaaraysanayaan dhiigiisuna ay ku banaysanayaan soo ma eh, murjiadana waxaa weeyaan iyagana waxaa weeyaan dhanka kale wa oo qofka hadduu marba iimaan la imaado ood m muxuu ahaa iimaan leeyahay camalka ayaa intooda badan wax weynuma arkayaan inkastoo ayaga laftooda madaahib ay kale leeyihiin oo murjia adag oo culusoo yacni xitaa mgt murjiada waxaa soo geli nimankan jahmiyadu ay soo gelayaan loo yaqaano oo ilaahay qalbiga haddii aadba ka taqaano mujarad almacrifa ood allaba taqaano khalaas waxay leeyihiin mumin baat qaarna waxaa weeyaan way ka hoos sokoyaanoo tasdiiq haddii aad rumaysan tahay ha waa macrifo mogta ayadda muxuua tii hore macrifada waxay la too tahay ayadda qur-aankeed ii sheega oo ahayd wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa kuwaas marka haddii madhabkaas la qaato jahmiyada kuwaas yaqaano diintii iyo khayrka yaqaano oo ogsoon laakiin diiday muminiin ay u yaqaanaan markaa ay noqonayaan madhabka haddii la maro mujarad almacrifa baab waxaan gelihaynaa la yidhaahdo baab baab alcaqiida iyo muxuu ahaa abwaabtaas oo baabab u baahan xoogaho in la yaro dhexgala lakin waqti looma hayo qeybta labaadna mujarad tasdiiq inaad rumeeyo oo qofkii inuu muxuuha tawxiidkii iyo rusushii iyo diintii uu rumeeyo tasdiiq haddii tasdiiq aad la timaadana khalaas waxay leeyihiin warba ma lahan oo camal hadda laazim ma aha laakiin ahlusunna waljamaca waxay leeyihiin iimaanka qowl biاlisaan wa camalu cafwan qowl biاllisaan wa tasdiiq biاljanaan wa camalu biاlarkaan saddexdaas haddii mid la waayo waxaa weeyaan iimaan meesha ma yeelo inaad ku dhawaaqdo iimaankii tawxiidkii aad ku dhawaaqdo tan labaadna inaad aaminto ood qalbigaaga dego oo dhex yeelo tan saddexaadna xibnaha wixii aad aamintay kuna dhawaaqday aad xibnaha ka samayso saddexdaas mid haddii la waayo iimaan meesha ma yeelo yaziidu biaaca wa bilmacsiya aacada ilaahay subxaana wa tacaala qofka ood ilaahay adeecana ugu kordhaa haddii aad macsiya la timaadana hoos buu dhaca hadda salaada markaad wanaag badan samayso ood quraan badan akhriso ood allabaryo samayso ood yacni sadaqo la baxdo ood wanaag la imaado oo dadka muslimiinta cafiso salaadda aad tukata ma is leedahay markii aad muxuu aha haafil iyo saahi ilaahi tood macaasi iyo xumaan iyo nadrat muxaram iyo ad la imaado isma laha waa kala duwan yihin waxaad dareemaysaa usbuuc aad soon naafilo soonta ama qiyaamo leyl imaado ama qur-aan badan akhrisa ama alla aad barya aad timaado ama dikri aad imaado sida aad waad aragta xitaa haddii dharbaaxda lagu geliyo waa iska dulqaadani iimaankii halkan jooga maogta ya laakiin markii ay howshaa isku aadaneen qofka saa ku fiiri waxaa laga yaaba inaad halkaa kusii daysa marka waaba arkaysaa xaqiiqowa yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya waa xaqiiqowa inteena wada dareensannahay waana ogsoonnahay qolyana waxay kuleeyihiin maba loo baahno oo waxaa weeyaan tasdiiq haddii lala imaado iska sheeka marka waa yahay hahy marka nimanka la yihahdo ninka la yidhahdo caasim ibnu kulayb murji'adaas ayaa marka lagu tilmaamay saduuq weeyaan qaala wuxuu yidhi xadaanii abi aabbihi waa kulayb ibnu shihaab aljarmi waa saduuq anna waa ibnu xujr saxaabiga jaliilka ah akhbara wuxuu sheegay oo qaala weliba wuxuu yidhi qultu waxaan idhi laanduranna waxaan eegayaa ilaa salaati rasuuli illahi rasulka al sl sl eegayaa oon eegayaa kayfa yusallii suu ayaan fiirini fa ilayhi waan eegay nabigeena sala allahu alayhi waali waslem faqaama wuu istaagay nabigeena fakabara allah akbar ayuu yidhi warafaca yadayhi labadiis gacmood ayuu kor u qaaday xataa xaadataa biudunayhi labadiis dhagood ilaa ay la sinmaan waa ti aan soo maraynay uma kadibna wadaca yadahu اlyumna gacantiis midigta ayuu saaray calaa kafihi calaa cashiis alyusra ee badaxda warusqa iyo curcurka halkan rusqi waa halkaas maxaa u taqaanaa ya kala goyska ah kalagoyska meel walba waadni sooma ya jalaqley jalaqley ha maasha allah curcur iyo ya dhuldhulata curcur sax wa marka waxaa weeya halkaas curcurka amaba dhuldhulata amaba isha kashaasmaataad jalaqleyha halkaa weyaan taqriiban halkaa waa waa marka wuxuu yidhi uma kadibna wadaca wuxuu saaray yadahu yadahu gacantiisa alyumna ee midigta ah calaa kafihi calaa cashiisa alyusraa iyo warusqa curcurka iyo wasaacida dhudhunka yacni gacantii ayuu xusla saaray calaa casha iyo kala bixi cururka ah iyo dhudhunkii intii isla saaray calaa cashi intiiba waa wada qabadsii sidaa weyaan falamaa goortii araada uu doono an yarkac inuu rukuuca rafaca wuxuu kor u qaaday yadayhi labadiis gacmood milahaa sidii oo kale yuu kor u qaaday qaala wuxuu yidhi wadaca wuxuu saaray yadayhi yadayhi labadiis gacmood calaa rukbatay labadiis jilbood ayuu saaray uma kadibna lamaa goortii rafaca ra'sahu madaxiis uu nabigana kor u qaaday sala allahu calayhi waali wasalam rafaca yadayhi labadiis gacmood ayuu kor u qaaday milahaa sidii oo kale uma kadibna sajada wuu sujuuday fajacala wuxuu yeelay kafayhi labadiis calaa calood bixidaai udunayhi labadiisa dhagood ku beegankood ayuu ka dhigay oo taqriiban dhagaha ayuu ku beegay markii xataa uu sujuudayey uma kadibna qacadda nabigan uu fariy sal slm waftarasha wuxuu firaash ka dhigtay rijlahu lyusra lugtiisa muxuu aha bidaxda ayuu muxuu aha korsi ka dhigtay uu ku fariistay uma kadibna lama uma kadibna uma kadibna acad wuuu faiistadeh ugu fadhiistadeh waftarasha wuxuu firaash ka dhigtay rijlahu lugtiisa alyusra ee badaxda wadaca wuxuu saaray kafahu alcashis alyusra ee badaxda calaa akidihi calaa fakidihi bowdadiisa iyo warukbatihi iyo muxuu ahaa jilibkiisa alyusra yani alcashiya waxaa weeyaan markuu halkan yahay jilibka ayaa qeybna waxay fuulaysaa bowdadii ila jilibku inta ka bowdadii weyaan qeybna jilibkay fulaysaa saa weyaan ya saas weyaan kor ina halkaas saarata mahna jilbihiia marka la gaarsiinaya marka calaashaa la qaybinayo qaybna waxaa la saari bawdadii qaybna waxaa la saari jilibkii ayaa la saari sidaa weyaan waa sidaan u tukan waayahay wadaca kafahu اlyusra calaa fakidihi wa rukbatihi hy alyusra ee badaxda wajcala wuxuu yeelay wuxuu yeelay xadda mirfaqihi اlayman calى fakidihi alyumna wajacala wuxuu yeelay dheh xadda mirfaqihi xusulkiisa ama jiqilkiisa meesha u dambayso maxay ta usulkiisa meesha u dambayso waa halkaas xusulka intaas ayaa xad u ah halka jiqilka wixii ka soo bilo halkaas waa xadd almirfaq mirfaqa muxuu ahaa jiqilka meeshuu ku dhammaana isaga halkaan u jooga laakiin xibintaas ka bilaabanaysa mirfaqa ama jiqilka ka bilaabanaysa iyo xusul ka bilaabanaysa meesha u dambaysa ayaa he muxuu saaray wajacala wuxuu yeelina xadda mirfaqihi dhuhunkii muxuu ahaa jiqilkiisa amaba xusulkiisa xibinta ay ku taalla meesha u dambayso alayman ee midigta calaa fakidihi اlyumna bawdadiisa midigta ayuu saaray oo meesha jilibka u dambaysa weyaan halkaas taqriib isku beegay adig gacantaan intuu saaray sida cadigeeda tukan jirna waayahay uma kadibna qabada nabigeenna wuxuu qabtay u isqabadsiiyey inayn laba oo min asaabicihi farihiisa ah waxallaqa wuu muxuu aha wuu goday xalqatan goditaan ayuu saa marka alla muxuu aha u goday uma kadibna rafaca wuxuu kor u qaaday isbacahu fartiisa waa sabaabada maruustada weeyaane fara'aytu waxaan arkay yuxarikuha isagoo dhaqdhaqaajini yadcu biha ku ducaysani sidaa weeye marka labada faroodo uu nabiga ala sl isqabadsiiyey sida hadda loo tilmaamay waa labadaas kadibna sabaabadana saasuu nabigeena u taagay kadibna uu dhaqdhaqaajinay nabigena sal slm uu ku ducaysanay sidaa weyaan marka farta la dhaqaajina asalkeeda halkaasa laga keenay la socda <laughs> rag faraha laga jibinama jiraan oo bash laga sii xilligii ayaamihii dee xaaladda ay aad ku culsay ayaa wadaad mogta meelaha qaar muxua ah, waxyaaba qaar waa la iska dhaafa haddii ay duruufta ay ku keento meel aanba laga aqoonno weligoodba muxuu ahaa far la dhaqaajinaya baabka aan laga arkin oo raggii odayaasha ay meesha ay ka taliyaan ayuu tagay markaasuu si fiican weliba dee berigii hore aad baa loo dhaqaajin jirayo baasha xikmaddeeda xataa marka fak fak fak fak fak iyuu ka siiyey nin ag fadhiya marka intu un u laabmay aa bash ka sii farti bash ka sii yani farti dhanba <laughs> maxaa la dhaqaajiri waxaa yeelay qofkaas hadda saa waxaad samayna waxaa laga yaaba inuu shirki ku jiraba shirki ku jira sheekh maanta waxaan dhegeysanaya aad aan ula yaaba runtii mufasir ah waa mufasir naxwadan ugu yaqaana qiso marka hilib yaro laisoo diro ninka marka waa nin waayeel weliba nasal allah an yarxamahu an yakfir lana walahu wuxuu marka wadaad meel taaganaa dhimaadu yidhi meel ka qodbayna markaasa waxuu ilaahu yidhi ilaahayow nabi maxamedow awladii awliyadiiyey lama dhihi karo leeyahay waa sharki iska ilaaliyo liskuma dari kari ilaahayow keligii waa la dhihi karaa laakiin looma yeehan kara nabigeena calayi salaam sidoo kale looma yeehan karo awliyada looma yeehan karo markaasaan dhah yidhi waxba ma ogid sheekh yaa dhihi waxaad ogsoonta lama arko awliyada waa loo yeehan karaa oo waxaa weeyaan sheekh cabdiqaadirow waxaa weeyaan hawshaas waa war dheer waa nin aad faseexo badan oona waa yeel ah marka wixii uu akriyey wax tiro badan runtii ilaahay u dhaafo mogta fahamka waa imtixaan ilahay unbaa hanuunka iyo fahamka hay labadaba marka ninkii wuxuu ta shirkigiiyu marka uu adilo u raadina weliba aftahanimo annaba caadihayn oo adilo kitaabkii sunnadu soo aruurinaya markaasuu le inamaa waliyukum اllah warasuuluh wاladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna الsalaaة wayuutuuna zakaatahum raakicuun in ilaahay la tugi karo oo waxaa weeya nabiga la tugi karo alayh sla slaam oo awliyada la tugi karo waxaa wey aayaddaas laga qaadana ley iyo ayado badan ayuu dabad ka galaya xadii ayadii dhan ayuu qoortii intuu soo wada laabo aad meelay jirin ayuu ku wada shubaya waa runtii aadaan ugu xanuunsaday nin waa yeela inuu dhintay aana filaya wuxuu tasiilinana waa shirki cad wixii quraysh ilaahay uu ku cadaabay oo nabi maxamed kula dagaalamay sal slam intii ayadeed ayuu dad diin uu dhigaya oo caamadii muxuu ahaa ay dhegaysanayaan oo aftahnimada iyo gabayga markaasuu haddana markii aad ka baxaa ayuu duca dhirar badan oo alla aad ku baryaa oo qurux badan runtii xanuun badana luqa alcarabiya ayuu soo deliishanayaa aayaadka axaadiistood aayaadka soo deliishanaya axaadiis soo deliishanaya wuxuu taasiilina ood inta asal u raadana waa sharki gaalnimo caadi ah waa wax xanuun badan xaqiiqatan aad u dhib badan marka wax alla wixii caamo aho marka aanan wax u kala baxsaneen nacam madaxun bay ruuxayaan naaruu marka ku xaraynaya iyo shirki nasal allah asalama alcaafiya nasal allah asalama alcaafiya baabu الnahyi can الtaxaduri cafwan baabu الnahyi can الtakasuri fi الصalaaة baabu nahyi reebid la reebay ayuu baabkan u baabay can الtakasuri in la qabsado dhaxda kiliyaha iyo maxoga la qabsado salaad barka lagu jiro bedelkii saa loo qabsan laha in halkaa la qabsado reebid laska reebiyo baabkan baabiya xadiidka sideed boqol iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam anasai alayh raxmat ullah akhbarana isxaaq ibn ibraahim ibn rahweyh waa imaamkii qaala anba'ana jarir ibn cabdilxabiid adabbi waa hiqatun saxiix can hishaam ibn xasaan alasdi hhy a ninkan la yihahda هiشhام iبن حasان الأزدي الqurduسي ayaa la yhah qurduسي qurduسي واثiqة iبن سيrيn cid wax ka warayso asaga ka hubin badan lama arko weyaan أثبت الناس في iبن سيrيn xadiidku uu taxwiiliyey imaamka cali raxmat ullah wa akhbarna suwayd ibn nasr almarwasi qaala anba'ana cabdimalik baa idin qoran mise cabdullahi baa idin qoran cabdullahida saxda cabdimalik ku bedel cabdullaahi anba'ana cabdullahi ibn mubaarak cabdulaahi ibnumaarik waa imaamkii walafdi lahu can hishaam haddaan soo marnay can ibni siriin can abi hurayrata radi ibn siriin waa xamd ibn siriin waa imaamkii ad taqaanin can abi hurayrata wuxuu ka war radi allahu ta arda ana nabiya nabigena sal sl naha wuxuu diiday an yusallii inuu tukado arajulu qofka mukhtasiran xaal uu yahay mid saa u qabsaday dhexda keliyaha ama maxogga saa u haysto arinta ida nabiga u diiday sal اlahu alay sm xadii sideed boqol iyo ko iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam anasai aleyh raxmat akhbarna xumayd ibn mascda wa saduuq can sufyaan ibn xabiib albazaazi albasri wa iqa can saciid ibnu ziyaad ashaybani almaki waa maqbuul ah, saciid ibnu ziyaad ibnu subayx weeyaan qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday ilaa janbi ibni cumar cbdillahi ibni cumar dhinaciisa ayaan ku tukaday fa waxaan saaray yaddii gacantayda calaa khasrii maxogaygaan qabtay iyo kelyahan qabsaday faqaal lii wuxuu yidhi haakada faqaala lii ay facala bi wuxuu igu sameeyey haakada sidaas yani gacantii ayuu malaha intuu qabtay ka fujiyey meesha ay ku dhegnayd ama nabaru ku dhuftay falamaa goortii sallaytu aan tukaday qultu waxaan idhi lirajulin ba ku yidhi man hada war ninkaan keesahay ninkaan saan ii galay ama inabareeyey ama gacantayda meesha ka tuuray ku ahaa qaala wuxu cabdullahi bni cumar waa caalimkii min culamaai asaxaaba alkibaar qultu waxaan idhi ya aba cabdiramaan abu cabdiramaan wuu yaqaanaa magacaha u yaqaanaa laakiin wuxuusan aqoonin wejigiisi isuma yaqaan ya aba cabdiramaan abu cabdiraxmaanow maa rabaka minii maxayga ka shakageliyey yani waxaad igu qoonsatay maxay ahaayeen ood gacantayda aad u filigtay maa rabaka minii qaala wuxuu yidhi ina haadaa arrinkan aad samaysay assalbu waa qofka in la taago oo lagu taago derbi qofka in geed lagu taago sida qolyaha hadda uh, kristanka ay yidhaahdaan nabi ciise ayaa la salbiyey ilahayna u le subxana watacala wamaa salabuuh may salbinin marka qofka marka la dila oo la taaga tiirka lagu taagi saas ayaa laga dhigaa soo maha salaadana qofka inuu muxuu ahaa maxoga qabsado waa salbun fi اsalaa salbigaasoo kale la soo tahay saas ula jeeda weyaan sidaas weyaan waina rasul rasulka sal slm nahaana wuxuu noo diiday canhu salbigaas ama habka inaan qabsan dhexdana nabiga noo diiday sal slm aلصafu bayna اlqadamayni fi الsalaa aلصafu isku dhejin laisku dhejiyo bayna alqadamayn labada gomadood fi salaad salaada dhab laisku siiyo soo cadi salaada saas lugaha saa looma istaago dhab in laisku dhejiyo qolyahan walaalaya muxuu ahay shibh alqaar alhindiya bakistaanta hindida iyo bangladeshka iyo qolyahaas waa iskuma dhejiyaan lakin waa aad bay iskugu dhaweeyaan ya saas safitaan iyo isku dhejin oo qofka kale lagu dhejiye ma jirto ayagaa saas taas ayada waa laisu diiday xadii xadiidkan waay waa xadiid daciif اlisnaad sanadkiis waa daciif qala imam النسائي alيh رamat اه abarana sideed boqol iyo labiyo sagaashanaad weeyaane akhbarana cmr بن cali falas qala xadaثna aحmed بn sعيid الqطاn can sufyan بn sacيid الthawri waa imaamkii can maysرة ibn xabيb الnahdi wa صaduq can minhan ibn cmr alasdi wa صaduq rubama wahm can abi cubaydata ibn cabd لlah بn mascuud wa iqa ana cabdالlah ibn mascuud ra wuxuu arka julin buu arkay yusalii tukani qad safa isku dhejiyey bayna qadamayhi labadiisa gamadood isku dhejiyey ayuu arkay faqala wuxuu yidhi khaalafa اsunna ninkan sunnada ayuu khilaafay walow raaxa walow rawaxa hadduu isku bedelan lahaa baynahumaa labada lugood muxuu ahaa kaana afdal saasaa fiiclaan lahayd yacni inuu lugtoo mar ku yaro nasto cuskashada markaad saa u taagan tahay inaad midoo yaro cuskato markaad daasho tan kalla aad cuskato saas inuu sameey ayaa fiiclaan lahayd ayuu yidhi cabdullahi mascuud radi allahu tan arda xadii sideed boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadis daciif isna isna qaala imaamu النasai aleyh raxmat ullah akhbarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaثna khaalid ibnu alxaari nacam waa iqaة habt can shucba ibn xajaaj waa imaamkii qaala akhbaranii maysara ibn xabiib maysar hadda haddaan soo marnay waa nahdi waa saduuq rubama wahim ahy saduuq weeyaan rubama wahimka asaga maaha rubama wahimka waa ninka la yihahdo alminhaal ibnu camr maysar laakiin waa saduuq keligii waayo qaala samictu waxaan maqlay alminhaal ibni camr yuxadiu isagoo ka warramay can abi cubaydata abi cubaydaas ibn cabdillahi bn mascuud weeyaane can cabdillahi bni mascuudin radia allahu taala arda anahu cabdillah bn mascud ra wuxuu arkay nin bu arkay salli tukani qad safa isku dhejiyay bayna qadamey labiis kamadood faqala wuxu akhta'a sunna sunnada ayuu gafay walow raawaxa baynahuma hadduu mid ku kala nasan laha oo mid mar uu ku yar taagsan lahaa kaana acjaba ilaya xaggayga kaas ayaa lagu kalgacay badnaan lahaa amaba aad ii cajabin lahaa sukuut imaami bacda iftitaaxihi asalaa imaamka inuu iska aamuso ama yara aamuso markuu salaada xirta kadib intuusan qirada bilaabin ayuu baabkan u baabiyey waa tii aan soo marnay sidoo kale adkaartii la akrina adciyadii la akrinayey waa tii aan soo marnay xadis sideed boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qaala alimaamu الnasaai caleyh raxmat ullah akhbarana maxmuud ibn haylaan maxmuud ibnu haylaan alcadawi waa iqa qaala xadaثana wakic ibn jarax alru'asi alkuufi waa iqaة habt xuja qaala xadaثana sufyaan athawri waa imaamkii can cmaara ibn اqacqac addabi iqaة arsala can ibn mascuud cabdillah bn mascuud ayuu mararka qaar intuu u booday intuu dadkii ka warnay ka booday cabdillah bn mascuud toos u laalo xadiis xaggiisu u raraa yursil can cabdillahi bn mascuudin can abi zurcata hy ibnu camr ibn jariir waa iqa can abi hurayrata radi allahu tacala an arda ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waaalih wasalam kaanat lahu waxaa u sugnaad saktatun aamusid yar mid yar weyan aamusitaan yar ida اftataxa salaa salaadda markuu furfurana allah akbar markuu yidhahdo in yaru aamus jiro waa intii uu ducadaas haddii aan soo marnay iyo kuwa la midka u akrinaya weeyaan baabu ducaai ducaayu baabkan u baabayey bayna atakbiirati walqira'a allahu akbar iyo qirada intaan la bilaabin inta udhexayso ducada la akhriyo baabkan u baabay xadiiska sideed boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu الnasaai caleyh raxmat ullah akhbaranaa cali ibnu xujr السعدي المروزي واثقة حافظ قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد الضبي واثقة صحيح الكتاب عن عمارة بن القعقاع واثقة يرسل عن مسعود عن أبي زرعة بن عمر بن جرير واثقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه راوية الإسلام قال وxu أبي هريرة kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka al sl slm ida اftataxa salaata salaad hadduu furfurta sakata hunayhatan in yar ayuu nabiga aamus jiri sal slm faqultu waxaan ihi biabi anta wa ummi ya rasul rasuulka allow aabbahay iyo hooyada ayaan kugu furtaye maa taquulu maxaad tidhahdaa fii sukuutika aamuskaada bayna atakbiiri wاlqira'a takbiirta iyo qirada dhexdooda maxaad akhrisaa nabi allow qaala wuxuu yidhi aqul waxaan idhahdaa nabigana alayh sal slm allaahuma baacid baynii wa bayna khaطaayaaya kamaa baacadta bayna almashriq wاlmaqrib allahuma naqinii min khaطaayaaya kamaa yunaqa hawb اlabyadu min addanas allahuma qsilnii min khaطaaya biاlmaaءi wاthalji wاlbarad allahuma allahyow baacid kala fogay beynii aniga dhexday wa bayna khaطaaya gahookayga ama baacadta bayn mashriq wamaqrib qorax ka baxay qorax u dha intaa isu jirsiisay aniga dembiyadayda isu jirsi wey iga fogey allahuma ala naqinii iga nadiifi iga aahiri iga aahir min khaطaayaaga hoonkay kamaa yunaqaa sida loo nadiifiya athawbu marada alabyadu ee cad ah cafwan min addanasi wasakda looga nadiifiyo allahuma ala iqsilnii igu qabay oo igu dhaq oo dembiyada iga dhaq iqsilnii iga dhaq min khaطaayaaga hoofkayga bilmaai biyo iyo wathalji baraf iyo walbaradi dhadada baradka waxaa weeyaan eh, xiliyada qaboobaha ay jiraan biyaha eh, roobka tooska usoo daayaanahan oo meelaha ama daaqadaha iyo baabuurta korkooda iyo meelaha lamidka qabsado ama geedaha qabsado baradka kaa weyaan baabka lixi tobanaad nawcun aakhara min adducaai bayna altakbiiri walqira'a nawcun aakhara nooc kale oo min adducaai ducadii ka mid ah tii horan soomal aanan ahayn bayna altakbiiri walqira'a allah akbarta iyo qirada dhexdooda duca la akhriyo oo tii kuwa horan soomarna aanan ahayn ayuu baabkan u baabay xadis sideed boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam الnasaي caleyh raxmat ullah akhbarna camr ibn cuثmaan ibn saciid alqurashi waa saduuq qaala xadaثna shurayx ibn yaziid alxadrami almuؤdin waa iqaة infarada bihi النasائي ayaa la gooni noqday imam النasائي qala wuxu yhi akhbaranii شhucayb ibn abi xamزة abi xamزahaas magci waxa la yhah dinar الأmowi wa iqaة caabid qaala akhbaranii waxa warran moxamed ibn munkadir wa iqaة faadil can jaabir bn cabdالlahi radia الlahu tacala canهuma qaala wuxu jabir bn cabdillaahi kaana nabiy nabiga mxad sal sl ida اftataxa salaa salaadda hadduu furfurto kabara allah akbar ayuu dhihi jiray uma intaa kadibna qaal wuxuu dhihi jiray ina salaatii salaadaydo aan tukani i nusukii cibaadadayda ii gowracaydo i wa aniga nolosha aan noolahay i mamaatii geeridayda lilaahi alla weyne sugnaatay rabbi اlcaalamiina caalamiintao dhan iyo makhluuqoo dhan rabbigooda ahaa salaadaan tukada noqotaya i gowracaan gowrac noqotaya i noolol aan nool noqotaya i geeriyaan dhimanta intaba alla ayaa muxuua isiiyey isaga ayaana u noqonayaa isaga ayaana waxaa weyaan ku raali garaynaya weyaan laa shariika wadayna lahu alla uma sugna cid la wadaagto wabidalika arrinkaas ayaa umirti li faray wa anigana min almuslimiin ayaan ka mid ahay allaahuma allahi ihdinii igu hanuuni liaxsani alacmaali acmaasha teeda ugu wanaag badan axsani alakhlaaqi dabeecadda iyo dhaqanka kan ugu wanaaga badan teeda ugu wanaag badan laa yahdii ma hanuuni liaxsaniha teeda wanaagsan ama dhaqan ha noqdo ama camal ha noqdee ilaa anta adiga mooyane waqinii allow iga badbaadi iga kori sayi alacmaali acmaasha teeda xun wa sayi alakhlaaqi akhlaaqda teeda xun iga badbaadi laa yaqiima badbaadiye sayiaha teeda xun ilaa anta adiga mooyane in qofka ilaahay subxana wa tacaala salaadiisa iyo gowraciisa iyo noloshiisa iyo dhimashadiisaba alla amarkiisa iyo alla bixintiisa iyo alla keligiis uu yeesho oo cidna ay la wadaagin sidaa weyaan nawcun aakhara min adikri waadducaa bayna altakbiir walqira'a nooc kale oo ku horan soo mar aanan ahayn oo duca iyo dikri ah oo takbiirta iyo qirada dhexdooda la akhriya ayuu baabkan u baabay xadis sideed boqol iyo toddobiyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam النasai aleyh raxmat اllah akhbarna cmr bn cali fallaas wa iqaة qaala xadaثna cabdiraxman mahdi waa imaamkii qaala xadaثna cabdilcaziiz ibn abi slma wa iqaة faqih qaala xadaثanii camii adeerkay almajshuun ibn abi slma weyaan yacquub ayaa la yidhi abi slmahaas ataymi waa saduuq mowlaahum qolyaha reer beni taym ayaga ayaa xuray bani taym nin qiimo badan oo ka dhashaa jira oo saxabada nabiga ka mid sal slm oo aad u weyn ma xasuustaan ya abubakr sidiiq jazaaka allah khayr ya qolyahaas abubakr ayaa ka dhashay allahu akbar kafaahum fakran almajshuni min abi slma waa saduuq weeyaan can abdiamaan alacraj waa iqatu habtun caalim habtun caalim cabdiraxmaan ibn hurmza weeyaan can cubaydillahi bn abi raafic waa iqa can cali bn abi aalibin radi allahu taala arda ana rasul rasulka sl slm kan rabigan muxuu ahaa ida اftataxa الصalaa salaada hadduu furfurto allah akbar uu yidhaahdo ida اftataxa salaad salaadda hadduu furfurani kabar allah akbar ayuu dhihi jiray uma kadibna qaala wuxuu dhihi jiray wajahtu wajhii liladii faطra الsamaawaati wاlأrض xaniifa wma ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu bidalik umirtu waana min almuslimiin allahuma anta almelik laa ilaaha ila anta ana cabduk ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت astaqfiruka waatuubu ilayk saasuu nabigeena sal slam ku ducaysan jiray wajahtu waxaan aadiyey oan u jeediyey wejigayga liladii macbuudkii faطara uumay asamaawaat samoohinkii waalarda arlada xaniifan xaal aan ahay mid xaqa u leexsan oo baail ka leexsan wamaa ana ani ka mihi min almushrikiina mushrikiin ka mihi addiin alxanafiya asamxaa bucitu biاlxanafiya asamxaa ina salaatii salaadayda iyo wanasuki gowracayga iyo wamaxyaae noloshayda iyo wamaati geeradayda lilahi alla weyne usugnaatay rabbi alcaalamiina caalamiintao dhan rabbigood ahaa laa shariika wadayna lahu alla uma sugna cid lama wadaajinayo weyaan wabidalika arrinkaas inaan waxba la wadaajinin oon asaga u barax tiro o dhan iyo noloshayda iyo geeradaydaba ayaa umirtu lii faray waana anigana min almuslimiina muslimiinta ayaan ka mid ahay allaahuma allahayow markuu alla ammaanay xaqiiqadiisana sheegay ayaa kadibna alla barya ayuu nabigeena galay ayuu baryay nabigeena sal ll slam allahuma allahyow anta almeliku adiga ayaa boqora laa ilaaha ilaaha ma jiro xaq lagu caabudo ilaa anta adiga mooyane ana cabduka addoonka ayaan ahay dalamtu nafsi naftayda ayaan dulmiyey oon dembi badan eh, la imaaday weyaan wactaraftu bidembi dembigaygana rabbiyo waan qirtay oo waan ogolahay weyaan faqfir lii dunuubi dunuubtayd ii dhaaf jamiican dhammaanteed laa yakfiru ma dhaafa dunuuba dunuubta ilaa anta adiga mooyane wahdinii rabbiyow ihanuuni liaxsani alahlaaq akhlaaqda teeda muxuuah wanaagsan laa yahdi ma hanuuni liaxsaniha wanaagsan ilaa anta adiga mooyane wasrif canii iga leexi sayiaha xun laa yasrifu canii sayiha xun igama leexi ilaa anta adiga mooyane labayka ilaahu ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba wax alla wixii adi fartay oodii amartay iyo meeshaad iigu yeertay aaday yeelayna wasacdayka dhurayntaada lala qaba ood dhuraynaysa ood muxuu ahaa dhurdarsasho oo qofkii dhuraynta waxaa weeyaan ama sacdiga qofka in xumaan ilaahay intuu ka badbaadiyo wanaag la siiyo qofka naar la geliyo faman zuxziha can الnaar waudkhiya aljanna faqad faaza sacdiga kaas weeyaan wasacdayka dhuraynta adi dhuraysa lala qabo wاlkhayru wanaag oo dhanna kulluhu wاlkhayru wanaag kulluhu dhammaantiina fii yadayka labada gacnood ayuu rabbiga ku sugan yahay wاsharu xumaanoo dhanna laysa ilayka adi xaggaada ma ahanin ana aniga bika adiga ayaan muxuu ahaa kuga ahay weeyaan iimaanka iyo rumaynta iyo socodka iyo muxuu ahaa caqliga iyo aragga iyo dhan walba adiga xaggaadan bay waxaan ka yimaadeen adigu wax kugu ahay rabbiyo wa ilayka adiga ayaana kuu noqon doonaa oona kaa rajaynaa khayr oo dhan tabaarakta rabbiyow saramartay wa tacaalayta astakfiruka allow dembidhaafkayga ayaan ku weydiisanayaa wa tuubu waana kuusoo noqonaya saas ayuu nabigeena akhrin jiray sal la slm ducadaas dheer oo qiimaha badan oo quruxda badan ayuu nabigeena akhrin jiray sala allahu alayhi waali wasalam xadiis sideed boqol iyo sideed iyo sagaashanaad una dambeya cashirka insha allahu tabaraka wa waa xadiis saxiixa qaala alimaam الnasaي caleyh raxmat ullah akhbarana yaxya ibnu cuثmaan alxamsi waa saduuq caabid qaala xadaثana ibnu ximyar muxamed الsaliixi siinka waa shidan yahay asaliixi asaliixi asaliixi weliba yaada xataa waa shidanta asaliixiy waa saduuq ibnu ximyarkaas maxamed ayaa la yihahdaa moxamed ibnu ximyar الsaliixi bisinwa الsaliixi saduuq weyan qaala xadaثana شhucayb ibn abi xamزة wa iqaة caabid can muxamed ibn munkadir wa iqaة faadil wadakara wuxuu sheegay aakhara mid kale ayuu sheegay oo qablahu isaga ka horreey ayuu sheegay can cabdiraxmaan ibni hurmus ayuu ka wariyay alacraj waa imaamkii can muxamed ibni maslama alansaari alkhasraji waa صaxaabi ana rasula rasulka sal slm waradia allahu can moxamed ibn maslama kaana rasulkan wxa sal slm idaa qaama markuu istaaga yusalii isagoo tukani awuucan sunno tukani markuu istaaga qaala wuxuu dhihi jiray allahu akbar wajahtu wajhi liladii faطra الsamaawaati wاlard xaniifa muslima wma ana min mushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wbidalika umirtu waana أwl muslimiin allahuma anta almelik laa ilaaha illa anta subxaanaka bixamdik allahu akbar allah ayaa weyn wajahtu waxaan aadiyey wejhi wejigayga liladii allihii fatara umay asamaawaati samooyinka walarda arlada xaniifan xaalaanahay mid xaqa usoo leexsan oo baatil ka leexsan musliman oo muslima wamaa ana ani ka mid min almushrikiina gaalada ka mid alla wax la wadaajiyo ina salaatii ani salaadaydu wanasuki cibaadadaydu gowracayga wamaxyaa noloshayda wamamaatii geeridayda lilahi alla weyne u rabbi alcaalamiina caalamiinta o dhan rabbigooda laa shariika wadayna lahu alla uma sugna wbidalika arrinkaas yaa umirti lifaray wa ana anigana awal muslimiin muslimiinta kan u horeeya allahuma anlay anta almelik boqor ayaa tahay laa ilaaha illaa anta laa ilaaha ilaa xaq lagu caawi lama arki illa adiga mooyane subxaanaka hufanaanta iyo nasahnaanta iyo xumaan ka fogaadashada lala qabo iwo bixamdika ma hadda lala qabo saas ayuu nabigeena ku duco jiray sal slm uma intaa kadibna yaqra'u nabigeenu wuxuu akhrin jiray sala allahu calayhi waaali wasalam suuraddii iyo faatixadii u jiray marka ducooyinkaas insha allah habeen dambana hadduu ilahay qadaro qeybaha dambe ayaan sii wadi doonaa marka adciyadaas qofka inuu barto ood xifdiyo oo midba mar uu midoo bas ag taagnaanin hadduu israacin oo salaaddii eh, keligiis uu yahay oo kale uu dhammaanba israaciyo haddii kalena qeybqeyb uu muxuua ah ula yimaado ayaa axaadiistaas laga qaadanaa weeyaan adaa wallahu aclam wa sala allah ala abdi rasul mustafa